bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وsaxbihi أجmaciin allahuma اnfacna ma callamtana وcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qaala اlimaam abu xusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayri naysaburi raximah اllah xadaثna qutayba bnu saciid fii baabi siwaak baabkaasi baabu siwaaki ayuu ku saabsan yahay siwaagga rumayga lagu rumaydo ee aalada eh shayga ahna waa loo isticmaalaa waa lagu magacaabaa ficilka la samaynayana waa lagu magacaabaa siwaag hadba xaaladda la joogo iyo qariinada iyo cibaarada meeshay marayso unbaa loo lagu kala garan marka asiwaaku cadaygii iyo wixii lagu rumayanayey iyo asiwaaku rumayashadii ayuu ku saabsan yahay iyo hadyigii nabiga sala allahu calayh waalih wasalam wuxuu ka sheegay oo nooga nooga sheegay enagu booriyey ee nagu tarqiibiyey fii hada albaab baabka asaga siwaak ku saabsan laba sifoo aad iyo aad u waaweyn oo aad u qiimo badan ayaa lagu sheegay kamaa fii sunani tirmidi wa musnadi axmed oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi asiwaaku madharatu lilfami mardaatun lilrabbi labadaasaaba ku filanba siwaagga iyo rumayashadu ama cadayashadu madhara lilfami afka wuu nadiifiyaa oo wuu tahiraa mardaatun lirabbi rabbina subxaanahu wa tacaala waa raalli geliyaayoo raalli buu ka noqoni oo nadaafaddaas afka la nadiifinayo meeshaas cuntada iyo cabidda ay marto hadalka iyo aamuska iyo jiifka iyo waxyaalo badan oo la mariyo intuba waxuu keenaa tagayuru lfam afkii inuu isbedelo marka in rumaygaasi lagu sameeyo oo la nadiifiyo waa arrin wanaagsan wey ilaahayna raalli buu ka yahay subxaanahu wa tacaala oo waa jecel yahay wey macnaha maxaa yeelay in allaha jamiil yuxibu aljamaal nadiifun yuxibu nadaafa fanadifuu afniyatakum buu nabiga calayh isalaatu wasalaam yihi ilaahay nadaafaduu jecel yahay iyo jamaalka iyo quruxda iyo wanaagga wixii markaa ka ratin maayo haddii la rumayn waayana waxaa ka mid a ah aliidaa in la dhibo julasadii iyo dadkii malaa'igtana la dhibo walmalaa'ikatu tata'adaa mima yata'adaa bihi banu aadam binu aadamku waxaa dhiba oo uu ku dhibaatoodo yaa malaa'igtana dhibta marka siwaaggaasi waa khaslo wanaagsan waana sunno wanaagsan oo hadyigii nabiga calayh الsalaatu wasalaam ka mid a alqowliya wاlficliya qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaqlaani abu raja albaqlaani waa camru naaqid camr bnu bukayr wa zuhayr bnu xarb abu khayhamata almasri qaaluu waxay yidhaahdeen xadaanaa sufyaan can abi zinaad can ilacraj cabdiraxmaan ibn hurmus wey acraj ku leh can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu sakhr dowsi radia allahu canhu wa ardaah saxaabiga jaliilkaha ee xadiista nabiga calayhi salaam ugu yaqaanay ugu xifdin badnaa xagga xifdiga shan kun iyo ziyaada ayuu xifdiyey can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddaana ka baqaynin cala almu'miniin mu'miniinta korkooda inaan dhibo haddaana ka yaabanayn wa fii xadiidi zuhayr zuhayr isaga riwaayadiisa waxaa weeye calaa ummati ayuu nabigu calayhi salaam ummaddayda ummatulijaaba ee nabiga raacday rumaysay inaan dhiba haddaana ka baqaynin la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki inay cadaydaan oo rumaydaan cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda salaad kasta agteeda intaan la gelin salaadda riwaayo kalaa fasirto cinda kulli wuduu' mar allaala marka la weysaysanayo in la rumaydo haddii weysadada ku dhaaftana salaadda intaada gelin aad rumayato sidaasaan amri lahaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi amarka nabiga hadda uu ka istaagay waxaa weeye amrulwujuub oo haddii amarka uu iska itlaaqi lahaa uu dhihi lahaa tasawwakuu yaa cibaadallaah ha la rumaydo amarkaa mudlaqa ah wuxuu ku dhacaa waajibnimu ku dhacaa waa meesha ay culamaa ulusuul ay leeyihiin alamru lmutlaq yufiidu lwujuub waajib buu lagu xumbaaraa haddaan la helin wax qaariina oo saarifa ah taasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka istaagaya laakiin amrul istixbaab sunnanimo iyo in laysku boorriyey iyo fadligiisa oo la sheego taa waa la fartoon yahay waa laysfaray ee waajibkii buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka istaagay in ummaddu ay culays ku naqato wixii oo weliba in la rumaydo salaad kasta iyo weyse kasta hadda wax culaysahoo weynoo kusii jira ma laha mashaqo daran oo hadda qofka ku isku keenayso qofka hadduu rumayba haysto oo cadaygiisa uu aayar tasaa'ulkaa u marmariyo markuu weysaysanayo ama uu muxuu aha salaada gelayo laakiin intaa yaree ku jirtuu nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii wixii la takliifiyo oo waajib uu noqdo ka tegiddiisana dembi uu ka soo gaarhayo intaasuu nabiga ooga naxayaa ummadda sala allahu alayh waali wasalam hataa mashaqo weyn ma sii aha intaa yar buu nabiga oga naxayaa sala allahu alayh waali wasalam qaala xadaanaa abu kurayb maxamed bnu lcalaa alhamadaani qaala xadaanaa ibnu bishrin wasmuhu muxamed muxamed ibnu bishrin alcabdi moxamed ibnu bishrin alcabdiy can miscar ibnu kidaab can ilmiqdaam ibnu shurayxin can abiihi aabbihi oo shurayxa shurayx ibnu haani qaala wuxuu yidhi shurayx ibnu haani sa'altu caa'ishata caaishaan su'aalay radia allahu canha qultu ku yidhi biayi shayin sheegay buu kaana ahaan jiray yabda'u kii ku bilowda annabiyu nabiga sala allahu calayh wasalam idaa dakhala beytah gurigiisa markuu galo muxuu ku bilaabi jiray qaalad waxay tihi bisiwaaki inuu rumaydo tanna waa maxallaha iyo amaakinta iyo meelaha rumayga si gaara ah isagoo caam ahaan uu yahay sunno nabawi ah oo qiimo badan haddana meelo waxaa jira uu sii adag yahay baa jirta amaakin la adkeeyey waxaa ka mid ah markaad gurigaada tegayso reerkaadii iyo xaaskaadii iyo mucaasharadii inaad salaanto oo qublo aad samayso oo yaa dhici karta marka qofkii waa inuu soo ahaado qof afkiisi uu nadiifsan yahay oo nadiif yahay waa inuu yahay markuu reerkiisa u tagaayo oo salaami iyo mucaamilada iyo mucaasharaba ay dhowaan karto taas waa midda koobaad wey ilaan haweenku sida raggooda inay iskugu qurxiyaan loo amray raggana waxaa la amray inay haweenkooda isu qurxiyaan ah, walahunna midlu aladii calayhinna bilmacruuf waxaa haweenka lagu leeyahay oo ah isqurxin iyo ishagaajin iyo isnadiifin iyo isudgooneen ayaa raggana looga fadhiyaa iyaguna maa gabadha intay ishagaajiso inuu ninkiina asaga oo xaalkiisa uu si kala yahay inuu meesha aado maaha gabadha aado daayib uu rumeeyantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam meelaha kale waxaa ka mid a marka hurdada laga kaco oo habeenkii markuu nabiga kaco waa arki doona xadiid ibnu cabaas in habeenkii hurdada ka toostaafkii waa isbeddelaya taqayur baa ku dhacaaya intaad jiifto waxyaalaha sawaaisha ee afka ku jira ee ku kaydsama ee ku baharay muddada ku jira iyo wax laga yaaba inuuba isaga laftirkiisa saamayn leeyahay oo ku soo dhici kara afka waxaasoo dhan baa raba in la nadiifiyo marka aad hurdada ka kacdo habeenkii waa soo aroortay nabiguna samayn jiray kol hadday cilladu tahay taqayurulfam maalintiina waa la mid haddii hurdada aad ka kacdo xilliyaha ayaduna mu'akadka uu yahay rumayga ayaa ka mid a ah. weysada agteeda la kala weysasanayo meelaha ijtimaaca iyo ummadda la isugu tagaayo masaajidda ayaa ka mid ah cinda qiraa'at alqur'aan markay dikrigii ilaahay iyo qur'aanka iyo cibaadada la akrinaayo lala imaanayo meelahaas oo dhanba marka in si gaara loo rego loo isticmaalo ayaa loo raba si gaara loo isticmaalo oo loo ilaaliyo dayib siwaagga markaa xilli kasta waa sunno waxay ka reebaan culamaa shaaficiya qofka saayinkae sooman bacda zawaal ayaguna ijtihaad weeye oo mafhuum xadiidkii nabiga calayh isalaam uu yidhi qofka sooman lakhaluufu fadmi saa'im adyabu cinda allaahi min riixi ilmiski qofka sooman afkiisa waxa ka soo suuraaya ilaah agtiisa miski uu ka udgoon yahay kaasay leeyihiin haddii la rumaydo waxaasaa go'aya culummada kalese way ku khilaafeen oo xadiidkii saxaabiga ahaa caamir waa kii dhihi jiray sunanku ku sugnaa waxaan arkay in badan nabiga calayh salaam isaga oo sooman oo rumaynaya ayaan arkay buu dhihi jiray waana xadiid saxiixa marka caam weeyaan soon iyo kayrkeedba waa la rumayaan khaluufu fami saa'imna gaajadaa iyo oonkaa iyo haraadka iyo macidada calooshaa madhan qaaca ay soo tuurayso ayaa keenaya ma aha ilkaha oo wasakhaysta waxa laga hadlaayo taas ma aha aadaabta loo rumayo markay culimmadu ka hadlayaanna waxaa weeyaan horta saddex meel baa la rumayaa markii la rumayanayo ama la cadayanayo saddex meelood weeye meesha koowaad waxaa weeye al alasnaam ilkaha wa minhum abraas ilkahaas waxaa ka mida gowsaha ka mida gowsaha kuwa koreya kuwa hoosaba ama kulli ilkaha wey in markaa la rumayo weliba loo rumayo cardi iyo ballac sidaa ballaca loo rumayo dheerar haddii loo rumeeyo ciridka laga yaabo inuu dhiigo dhibaato ku gaarsiiyo haddii laga maarmi waayona waa in la ilaaliyaa oo ciridkaasi aan dhibaato la gaarsiinin marka dheerarkaasa loo rumaynayaa waana lagu adkeyn karaa rumayga dhib ma laha waxaa kaloo la rumayaa carabka isaguna wasakh buu leeyahay in la nadiifiya la rabaa oo la rumayo nabigana calayh salaatu wasalaam waa hadigiisii bay aheyd xadiida abuu muusa alashcari waa kii dhihi jiray nabiga calayh salaam oo rumayanaya carabka rumaygu saaran yahay bacdi riwaayaatna wuxuu sheegayaa isaga oo rumayanaya uu nabiga calayh salaatu wasalaam kaanahu yatahawac sidaasoo ismantajinayo cod kaasoo ka soo daahiri jiray markuu rumayanayo o ku dhowaado rumayga dhamxalagga mantag baa ku soo qaban karaa marka waa la rumayaa qodobka saddexaad ama makaanka saddexaad waxaa weeyaan lahada waa dhamxalaga dhankan saanqaafka ah ee carabka ka koreeya xagga kora ah ayaduna waa la rumay laakiin bilutfin si dhimrin ah oo aan xoog lahayn oo tartiiba ah, waa meel jilicsanay saddexdaasay culammadu sheegaan dayib waxaa laga hadlaa waxyaalahan hadda la isticmaalay macjuunka la yidhaahdo ee ilkaha lagu buraasho ilkaha lagu maaratay ruxeeyo ka waran rumayga meeshiisa ma geli haa way gelaysaa sheekhu cuthaymiin raximahullah wuxuu leeyahay nacam wa ziyaada rumaygii weliba waa ka sii inuu goon wato oo uu gooynaayo oo waxaasaa ka dhalan karta marka waa waa laasim rumay iyo geed meehee wax allaala wixii ilkahaasi nadiifinaya oo hagaajinaya dhanba waa soo gelayaa waa soo gelayaa xataa haddii ay wax kale qofku u waayo fartiisa waa marmarin karaa cali bin abi aalib radi allahu canhu kaana yatasawaq biislicihi fartiisa ayuu ku rumayn jiray marka waa fi xaalati markaa wax kala weydo laakiin waxaa fiican geedka iyo cadayga gaar ahaan iyo waa fiican yihiin aad bay fiican yihiin ayib markuu guriga gala nabiga alay slam rumuu ku bilaaban jiray taa macnaheedu waxaa weeyaan xusnu mucaashara ilahay wuxuu le wcaashiruhunna bilmacruuf haweenka kula macaamila macruufka macruufka wax wanaag iyo qiimo leh curfiga iyo caadada iyo dhaqanka suubanna ku hagaagsan qala wxadaana abu bakr bnu naafic alcabdiyu qala xadaana cabdاraxmaan ibnu mahdi can sufyaan athawri can miqdaad bni shurayx can abihi shurayx ibn haani can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allah aleh wasalam kaana idaa dakhala baytah gurigiisa markuu nabigu galo bada'a bistiwaakin rumaygu ku bilaabin jiray waxaa iyadoo intaa raacsan guriga markuu tago sunnadan ku tukan jiray cinda kulli salaadna waa kii amray ayaduna waa xigmo kale weeyaan macaasharada reerkiisaas iyo inuu salaad gelaayo xaaladahaas o dhan waa isbiirsadeen qaala xadaanaa yaxya bnu xabiib qaala xadaanaa xamaad bnu zayd bnu dirham can khaylaan huwa bnu jariir ilmacwali can abi burdata abu burdata bin abi muusa caamir can abi muusa alashcariy cabdullaahi ibnu qays radia allahu canhu ardaah qaala wuxuu yidhi dakhaltu cala nabiyi nabiga calayh salaam baan u galay sala allahu aleyh wasalam wadarafu siwaaki rubaygii fiiddiisuna calaa lisaanihi carabkiisa uu saaran yahay intaas hadda musanifka nooga keenay xadiidku asagoo dheer baa jiray laba nin oo kaleo ashcariyiina la socotay guriga nabiga calay salaam hadday tageen labadii nin nin walbaba wuxuu yidhi istacmilnii yaa rasuul allah rasuul allow shaqaan raba shaqadoon baan ahay meel ha dhiibo ha diro markaasuu nabiga asagoo rumayna intuu kor u fiiriyey wuxuu yidhi wa anta yaa abaa muusa walashcari adiguna ma sidaasoo kalaad qabtaa markaasuu wuxuu wallamaya nabi allow waxay wateen ma ogeen aniga shaqo iyo xil ha dhiibo midna ma wati markaasuu asagii u dhiibay xilo labadii kalena wuxuu yidhi innaa laa nuctii ma siinayno oo lan nastacmilahu man sa'al qofka weydiista su-aal ku weydiista mas-uuliyad iyo xil siin mee nabiyu nabiga sala allah calayh wasalam marka qofka in loo gartaa la rabaa oo qofku isaga laayiq ahoo mu'ahala hadduu yahay ummaddaaba u baahanaysa laakiin inuu raadiyo oo uu maaragtay shaqada raadin iyo mas-uuliyad raadin iyo uu meelo badan u mamaro waa ma fiicna ma fiicna qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana hushayn hushaym ibnu bashiir alwaasidi can xusayn xusayn ibn cabdiraxmaan assulami waa saad ugow xuseynka waad artaay xusayn ibnu cabdiraxmaan assulami can abi waa'il shaqiiq bnu salamata alkuufi can xudayfa ibnu lyamaan saxaabiyun ibnu saxaabi radia allahu canhuma qaal wuxuu yidhi xudayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa idaa qaama markuu ka coliyo tahajada inuu tahajjudo tahajudku waa salaada habeenkii la tukado gaar markaad hurdo ka kacdo hurdada kasoo kacda kadib habeenkii yaa tahajud la yidhaahdaa nabigana waa tukan jira calayhi salaam waana da'bu saalixiin dadka wanaagsan daa'bigoodu ahaa wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan casaa an yabcadaka rabbuka maqaaman maxmuuda tahajudka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa lahi maqaam maxmuud ilahay kuu soo saaraya marka waxay ka mid tahay tahajudka iyo habeenka oo salaatuleyl loo tukado maqaamka sare iyo shafaacada iyo darajooyinka waaweyn waxaa lagu helay ka mid tahay qiyaamuleylka guud ahaan iyo tahajudka habeenkii wanaasu niyaam dadka hurda marka amal aad wanaagsan wey haddii aadan hurda ka kici karin oo hurdada kugu adag tahayna hasaxan adoon witirka tukanin witirka adoon tukanin cishaha kadib markaad gurigaada iyo tagto ugu yaraan laba ragcadood saddex ragcadood ama hal ragcad baa ugu sii yare wuxuun daa'ima oo ka tagin culimmada qaar waxay dhihi jireen aqalu tahajudi xalbu shaatin aqal qiyaami leyl habeenkii oo qiyaamuleyl loo istaaga waxaa ugu yar neef are inta la lisa weeye neef are ah lismadiisa waa muddo yar wey daqiiqado yar wey marka intaasoo kale un istaag oo salaadii habeenkii intaasoo kale laga helo yashuusu idaa qaama liyatahajad inuu tahajud iyo salaatuleyl u kaco markuu nabigu u istaago yashuusu wuxuu marmarin jiray faahu afkiisa bistiwaaki rumayga rumayguu marmarin jiray yashuus macnaa yudrik wuu marmarin jiray wey dalkii weeyaan in marka la marmariyo oo wixii maaragtay ilkihii si fiican loo rumayo ayaa laga qaadanaya xadiidkaas قال xdثna إسحاq بن إبراhيم qال أخبرna جرير عن منصور xdثna بن نmayr qال xdثna أbي وأبو معاaوية عن الأعمش كiلاahma عن أبي wائل عن xudayفة qاal kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم وxuu إda qاama min الleyل bimilihi walam yaquuluu liyatahajad mayna sheegin yashuusu ah, faahu siwaaq yuuna marin jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam qaal maxaa yeelay munaajaat ilaahay buu la munaajoonayaa oo salaad buu tukanayaa qur-aanka ilaahay buu akhrinayaa marka xaaladaasi afkaada inuu nadiif yahaa fiican qaala xadaanaa maxamed bn muhana alcanazi abu muusa wbn bashaar maxamed bn bashaar bin daar kaana ka farasayn rihaan ayuu dhihi jiray xafid bn xajar labadaas ah, isku wakti bay dhasheen dhinteen isku meel magaalay ahaayeen labadoodaba waa laba iqaa labadoodaba sitada lixda a'immatu sita ayayay sheekh u ahaayeen alaa waxay yidhaahdeen xadaanaa cabdiraxmaan huwa bn mahdiyi xadaanaa sufyaan athawri can mansuur ibn muctamir waxuseyn bn cabdiraxmaan asulami walacma sulaymaan bn mihraan can abi waali shaqiiq ibnu salama can xudayfata bn lyamaan radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana wuxuu ah idaa qaama min alleyl habeenkii markuu kaco yashuusu faahu bisiwaaki rumayga ayuu afkiisa marmarin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa rumayan jiray baa loo jeeda qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa ismaaciil bnu muslim qaala xadaanaa abulmutawakil ana ibna cabaas xadaa annahu cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhuma baata wuxuu baryay cinda anabiyi nabiga agtiisa sala allahu aleyh wasalam daata leyla habeen habeen buu guriga nabiga baryey ibnu cabaas aabbihii iyo hooyadiiba madiinay degan yihiin markaasuu nabiga calayh salaam la baryey qaraabana way ahaayeenoo dee imaadeerna way yihiin nabiga calayh salaam guriga habeenka uu joogana maymuuna bintulxaaritu habareertiis ah oo lubaaba bintulxaarid iyo maymuuna bintulxaarid bay ahaayeene isagao hooyadii iyo maymuun walaale ahaayeen ayaa habeenkaa nabiga gurigeeda uu joogay marka waa nin maxram ah oo nabiga calayh salaam marka waana kura yar oo aan dhowr iyo toban sano dhaafin buu ahaa faqaama nabiyullah nabiga calayh salaam waa soo dhoweeyey gobashii buu dhinac kaga saxday faqaama nabiyullaahi sal allah alay wasalam baa istaagay min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa wakhtigaa habeenka nabiga munadam bu ahaa tartiibsanaa uluuleylka hore waa saaxan jiray uludka eh, dhaxana dambe ee sideed saaca ka bilowdana waa kici jiray rasuulka calah salaam wayanaamu sudusahu inta u dambay salaadda markay soo dhowaayna xoogow istiraaxa iyo nasasho u qaadan jiray fakharaja nabiga calayhi salaam baa soo yaa baxay intuu kacay fa nadara fi samaa cirkii buu nabigu fiiriyey uma tala hadihi alaaya aayaddu ma fii aali cimraan ku jirta ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi اlleyli waاnahaar laayaatin liuli اlalbaab xataa balaqa faqinha cadaab annaar aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wcalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalardi rabbana maa khalaqta hada baطilan subxaanaka faqina cadaab annaar riwaayada hadda ilaa halkaasuu gaarsiinayla laakiin riwaayada kale saxiixa ku sugan ayaduna ilaa uu ka dhameeyey xataa khatama suura suuradda dhan buu dhameeyey nabiga calayh isalaatu wasalaam waa toban aayadood ina fii khalqi samaawaati ilaa dhammaa toban aayadood wuu wada akhriyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa aayada ka hadlaysa aayaatullaahi alkowniya ilaahay aayaadkiisa kowniga ah oo lagu tadabburo oo lagu fikiro khalqi samaawaati walard cirkaas la abuuray iyo dhulalkaa la abuuray ikhtilaafu leyli wannahaar habeenkiiya maalinta iskhilaafkooda xagga dheerarka iyo gaabnida mar mid baa dheeraan xagga qabowga iyo kuleelka iyo xaaladaha kale ee dhexdhaca mar abaar baa jirta mar waxaa jirta barwaaqa mar waxaa jirta eh, xanuun iyo jir mar caafimaad baa jira mar cabsi baa jirta mar ammaan baa jira ikhtilaafu leyl wanahaar la aayaatun liuli lalbaab dadka caqliga u saaxiibkaa ah, waxay ku cibro qaataan ku waara qaataan marka cirkuu nabiga fiirinaya wahunaa jamaca calayhi salaatu wasalaam bayna alaayaati alkowniya waalaayaati asharciya aayaadkii kawnigahaa oo samaawaadkii iyo cirkii iyo xidigihii iyo waxaas oo la fiiriyey oo tusaaya wax cano aayad ah iyo raad ah inay tusaysa khaaliq ka dambeeyo oo maamulaayo oo haddana tartiibkaa ku wadaa badiicee qiimaha badan aayaadkaa kownigaa u fiiriyey aayaadkii sharcigahaa ee tansiiligahana waa akriyay nabiga calayhi salaam ee tilmaamayey marka labadaa aayadoodba waa jimciyey rasuulka calayhi salaatu salaam tafakurkaasna waxay kordhisaa iimaanku kordhiyaa gaar ahaan habeenkii aakhiruleylka xidigihii o dhan ay soo wada baxaan cirkii uu nadiif yahay wax tashwiish iyo buuq oo kugu furan uusan jirin haddaad fiirisood dhuuxaansato meeshaasi iimaan baa ka kordhaaya iimaan baa ka kordhi nabiga aayadahaasuu akhriyay calayhi salaatu wasalaam ah, ilaah uu ku dhammeeyey faqinaa cadaaba annaar ilaahu naarta cadaabkeeda naga badbaadi ayuu yidhi ah, oo aayaadkaasi rabbi uu leeyahay rububiyadiisii iyo sifaadkiisiibuu ku tawasulay markaasuu alla baryey naar inuu ka badbaadiyey faqinaa cadaaba naar uma rajaca ila albeyt gurigii uu ka baxay buu ku laabtay nabiga calayh salaam ibnu cabbaas oo u dhabagalaya waa fiirinaya nabiga fatasawaka waa rumayday wa waa weysaystay uma qaama waa kacay fasallaa salaad buu tukaday uma dajaca haddana waa yar saaxday uma qaama haddana waa kacay fakharaja waa baxay fanadara ila asamaa cirkii buu fiiriyey fatala hadihi laaya ayaddanu akhriyey uma rajaca waa soo laabtay fatasawaka waa rumayday fatawada'a uma qaama fasallaa waa tukaday taa macnaheed waxa weeyaan salaatuleilka waxaa kuu bannaan inaad kala googoyso salaad laba ragcadood baad tukanaysaa waa iska yar saaxan haddana waad ka laba ragcadood tukan dhib baa laha waad jiray sala allahu alay waali wasalam ilaa kow iyo toban buu ku witirin jiray uu ku dhammayn jiray sala allahu alay waali wasalam qiradana waa dheeran jiray khushuucda iyo qirada iyo dheerarkeeda ilaa caaisha ay tidhahda radia allaahu canha yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna uma yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna uma yusallii alaaa kow iyo tobankaas oo dee badan nina weydiina dheerarka iyo khushuucda iyo halkay gaarsiisan yihiin yuu nabiga tukan jiray sala allah aleh ali wasalam baabu wuxuu ku saabsan yahay khisaal ilfira khisaal jamcu khisla yacni arrimaha iyo xaaladaha fitrada ah ee sunnada ah weliba sunno qadiimo oo ambiyadao dhan ay iska dhexleen oo jamiica almilal iyo walambiyaa iyo nabiyaasha dhanba ay iska wada dhexleen xagga kalena fitradii saliimadaheedii caqliga saliimkahaa iyo ilaahay wuxuu ku dhex abuuray dadka oo ah fidro wanaagsan iyo diin wanaagsan ayay haddana waafaqsan tahayoo intuba caqliga saliimka waa soo dhoweynaya caqliga saliimka waa soo dhowey maxaa yeelay waa nadaafad iyo bahaa iyo dhalaal iyo udgoon iyo qiimo iyo sharaf wey intuba marka waxaa weeyaan waa fitra xagga sunnanimada iyo xagga waafaqidda caqliga saliimka iyo diinta uu waafaqsan yahay ilaahay uu dadka ku abuuray fitrat allahi alatii fadara annaasa calayha qala xadaana abu bakr bn abi shayba waxamru naaqid wazuhayr bn xarbi jamiican can sufyaan qaala abu bakr xadaana ibnu cuyayna sufyaan can الzuhriyi can saciid bn musayibin can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllah alيه wasalam qaal alfitratu hamsun fitradu waa shan aw amase hamsun shan baa min alfitra ka mida way kala duwan yihin macna ahaan alfitratu hamsu haddii la yidhaahdo waxay keenaysaa takhsiis bay keeni fitradu waa un shan laakiin haddii la yidhaahdo khamsun shan min alfitrati bay ka mid tahay shantan keliya inaan ahayn bay tusaysaa wa huwa xaasil sida jirtaana sidaas oo ilaa toban baad arkaysa wuxuu lagaasiinaya sita baad arkaysaa mar laleey marka shan baa waxay ka mid tahay fiqrada sunnooyinkii qadiimka ee hore ee nabiyaashu ay kala dhaxleen caqliga saliimkaana waafaqsan nadaafadda iyo wanaagga qofkana maaragtay ka muuqanayso taas shan baa ka mid a ah. kow alkhitaan waa gudniinka in laysgudo oo wiil iyo gabarhba labadaba waa in la gudaa weliba waxaa weye wujuub bay qabaan qaar culimmada ka mida ka shaaficiya waajib inay tahay rag iyo haweenba qaarna waxay leeyihin ragga waa ku waajib haweenkuna makrama ayay leeyihiin qaar labadaba waa ku sunno laakiin sida xoogga badan waxaa weeyaan in labadaba waajib ay yihiin laakiin markii wujuubka laga hadlaayo macnaheedu ma aha dhaqan in la aadayo dhaqankii xumaa gaar ahaan qabdhaha lagu samaynayo xaggaasay dadku markaa oodayaan waana waxa keenay inay isdhexgalaan isdhexgalaan aragtidii islaamigay heed iyo middii reer galbeedka ay wateen ee ay rabeen inay fidradii iyo islaamnimadii ay naga leexiyaan waa kan oo warka ugu yar tahay hadda waxaa lagu daray fitra oo sunnaa ah lagu daray marka ugu yar tahay kuwa mar kale yaan la taabanin ugu yaraan fidradii saliimkeed bay kaa leexinayaan waxaa keenayana waxaa weeyaan khitaanka xun ee foosha xun ee abreshinka xun ee gabadha xubnaheedii qaaliga ahaa ee lagu ciyaaraayo ee taranka ahaa ee dhibaato weyn ayna ka waaqsan karin mar walbana daba soconayso ku reebaysa middaa way midda markaa dadka ay tii kale ku khaldayaan middaa ayadaa iyo waxaa weyaan qowla waaxidan xaaraam xaaraan weeyaan haweeneyda waxaa samaysana diya kaamila laga qaadaya diya kaamila xubnihii taranka ee muumka markay jarto konton geela laleeyahay sadhiib dhexda leeyahay leanna waxaa weeyaan waa sida xubinta ragga oo kale weeye oo ayaduba diyo kaamila ah amaa middan oo ah in laga gooyo inta yar ay haweenku garanayaan inta ayada ah in la gooyo taa ayadu fidradii bay ka mid fidradii bay ka mid tahay saa haddii la yeelana wiilkiiyo gabadha waxaa dhib badan gudniinka wiilka dhib badan bil baa lagaaba inu dhaawacsanaado oo waa kii dee dhibaato badan loo mari jiray ragga markii wiilasha la gudo xidood aan bogsaninoo dhib badan baaba jiraba oo aad iyo aad u dhiba laakiin gabdhaha markii sida sunnada loo gudo markaaba adhigeedii raaci kartaa danteeda qabsan kartaa wax weyn maba aha oy dareemayso ayb kaaway midka laga hadlaayo marka yaan laisku darsanin oo aan iska jiro in lala soo istaago nimankan hay-aadka waalan ee meel allaala meesha ay isleeyihiin bologaraam iyo muxaad ka helaysaan bajad baad ka helaysaan wax kastaba ahaateen la ordaayo dad muslimiinoo badanna ay ku khaldameen aadaala iskaga ilaaliyo haddii laga hadlina annagaa iskiisa oga hadlayno gaar oga hadlanayn isku darsanmayno oo diintaa nabigay gashay mogtahay khamsu min alfitra yay ku jirtahay annagaa ka hadlayna ayib marka yaan fartaada subag lagu dhuuqin adigana haddaad wadaad tahay ama culummo tahay ama muslim tahay intii meeshaa lagu geysto oo bajadyo lagu marsado diintaadii meelahaa deen ha dhowyaada meel aan munaasib ahayn ha dhigin oo ha geni alkhitaan gudniinku fidradu ka mid yahay walistixdaad istixdaadku waa alisticmaalu bilxadiid timaha oo iska xiiro wey ayaguna nadaafadda ayay qayb weyn ka qaadanaysaa oo baabushaa iyo timaha qofku haddii ku baxaan ayadoon dhibaatadeeda ilay nadaafad xumo badan bay leedahay nadaafaddiiba intuba ka hadlaya wa taqliimu aladfaar cidyahoo layska jaro oo layska guro maxaa yeelay wasakhdii baa geli dhibaatoay keeni karaan tashabuh bilkufaar bay noqon oo niman xabashi la yidhaahdo ayaaba la yidhibaa famudda alxabasha mindida xabashida cidyaha bay ahayd man tashabaha biqon fahu minhu wasaq iyo nadaafadana way keenaysaa gacanta inta badan waxbaa lagu cunaa marka wixii wax lagu cunaayo wasaq ay kugu soo dhuumato cudurraa ka imaan kara foolxumo iyo urbaa ka imaan wa nadfu libdi oo layska tifo timaha kilkisha oo la tifo nadfiga fiican in dhibaato iyo xanuun qofka uu adkaysan karin ayay haysata mooyeen leannu haddii alla tifo la dhoo timihii way iska jilicsanaanaya mar walbaba waxaa salanaanaysa in la gooyo laakiin maalintaas sikiin bariso ama aad aad burto aad xiirto aad xiirto timihii waa adkaanayaan marka in la tifo way adkaanaysaa way xanuunaysaa marka tifidaasa fiican in lagu wado oo la baro haddii ay laakiin adkaato oo soo aroortay shaafici raximah allahu tacala ardaygiisi musani oo ka xiraay uu yidhi way xanuujinaysaay oo ma adkaysan karo inaan tifo marka taasoo kale haddii gaadho dhib ma laha natulibdi iyaduna dee meesha ayada ah wasaq iyo raa'ixa kariha iyo ur iyo suur baa ka imanaysa shiir ayaa ka imaanaysa haddaan la nadiifinin waqasu shaaribi shaaribtoo la iska gaabiyo ayaduna shaarubtu waxay ku taallaa maxal xasaasiya meeshaa sanka uu ku soo foorarsado ee diibka iyo wax walbaba uu soo maro ayay ku taallaa wixii marka haddii tima loo daayo wixii baa ku soo dhacaya afkiina waa ku dhowyaha hadhow dee shaarubtii oo wax saaran yahay inay sharaabka kaa galaan oo halkaa wasaq iyo nadaafad darre ka imaato fowlxumana iyaduna u daah oo shaarubta oo la sii daayo iyaduna fowlxumo weeyaan wax alla wixii tashwiih iyo fowlxumo keenina shareecadeenna ma ogolo ma ogolo waa in laiska iska maarata zuuliyo qaala xadaana abu daahir axmed bnu camr waxamarata bnu yaxya qaala ahbarana ibnu wahbin ahbaranii yunis can ibni shihaab can saciid bn musayibin can abi hurayrata can rasuuli illahi sala allah alay wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi alfidratu khamsu fidradu shan baa ka mid a alkhititaanu isguditaanka oo la isgudo waa sunnatu ibraahim calayhi salaam ikhtatana ibraahiim wa huwa ibnu amaaniina sana wakhtatana bilqaduum siddeetan jir asagoo ah waxaa la yidhi waxyaalihii lagu ibtireeye lagu imtixaamay ka mid aheed id ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaati faatammahunna oo uu ka soo baxay isgud baa la yidhi isagoo weyn buu isguday kadibna waxaana la yidhi ittabic millata ibraahiima xaniifan innagana raaca layidhi ibraahiim walistixdaadu timaha hoose oo laiska xiiro ayaguna waxay ka mid tahay fidrada iyo nadaafadda iyo sunnada ilaahay uu subxaanahu wa tacaala dadka uu diin ahaan ugu abuuray wa shaarimi shaarintoo laiska gaabiyo qasi baa la yidhi haddii la xiiro ka warran xiiritaankaasi culimmadu ka hadlaan imaam maalik raximahullah isagu aad u adkayn jiray in la xiiro oo mule iyuu ku tilmaami jir suura xumayn oo qofka saa yeela yucazar ayuu xataa gaaday qasu shaari laakiin ixtaa wax soo aroortay riwaayo kale oo idin maarata la dhammayn karo wa taqliibu lanfaar cidiyaha oo layska jaro wanabtul ibdi kilkisha oo latifa timaha ku yaalla iska guro marka meesha marka waxaa laga hadlayaa timahi markii timaha laga hadlaayo saddex bay u qaybiyaan culummadu saddexdaasi qismun umira alizaala qayb waxaa lays amray in la zuuliyo qaybna waxaa lays amray inaan la zuulinin qaybna waa laga aamusay soo maarti qaybta marka inaan la zuulinin in la zuuliyo qaybta la amray maxaa ka mid ah kalkishii timii ku jiray timihii hoose ee caanada la yidhaahdo ee farjiga ama xubinta taranka gaararkiisa ku taalla ragii haween markaa haddana timaha hoosea la dhahaa istixdaad baa la dhahaa caana la yidhaahdaae eh, timahaasi ayaguna waxyaalaha shaarubtii inta alla zuuliyaa la yidhaha kuwa inaan la zuulinin amray ee hala daayo la yidhi maxaa ka mid a ah? garhki garhki weeyaan isaga la daynin baa la yidhi waa marki doona xadiid kuso arooray kuwa laga aamusayna waa timahan kale ee sida xirrimaha iyo kuwan ka korreeya xaajibaha iyo kuwa ayaga ah baa laga aamusay marka wixii laga aamusay xaggee la raacin baa lagu hayaa qaar waxay dhaheen tashwihi bay noqon hadda xirrimaha qofku iska xiiro oo iska jarjaro iska guro waxay noqonaysaa wala uqayiranna khalqa allah bay soo geli shaydaankii iyadii waxaan beddelayaa khalqiga ilaahay wixii jamaal iyo qurux ilaahay ugu talagalay wax amar ahoo ku soo arooray in la zuuliyo wax ku saabsan qurux mooyaane dhibaatana aynan ahayn lama guri karo lama guri karo ayib laakiin haddii tashwiihka tahay ka waran timihii baa si xun u baxay xirribihii baa dhadheeraaday meel xun bay ka soo baxeen qaab xun bay u baxeen marka ayaga waxaa weeye waa waxiisaasoo kale oo foolxumi iyo dhibaato ah qofka tashwiihinaya waa la zuulin karaa waa la zuulin karaa oo waa la hagaajin karaa dhib male قال xdثna يحيى بن يحيى وqتyبة بن سعيid كلاهma عن جعفر قال يحيى أخبرna جعفر بن سليمان عن أبي cمران الjwني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أنس wuxuu yidhi وqta lana waxaa noo mudeeye o noo madaleeyey nabiga calayh salaam wuqita yani waa nanoo mudeeyey fii qasi shaaribi shaaribta goynteeda iyo jarideeda wa taqliimi aladfaali cidiyaha oo layska jaro wa nadfi lirdi kilkisha oo layska tifo timaheeda wa xalqil caala timaha hoose oo layska xiiro waxaana noo xadeeyey allah natrukaynana ka tagin akara wax ka badan min arbaciina leyla afartan habeen afartan habeen ha dhaafin afartan habeen intay ku soo marto waa bil iyo toban beri ooda shaarub iska jarin oo cidiya iska gurin wax kalaa marka noqonaysa afartankaa beriba samee macnaheedu ma waa xad alaqsa baa la waa sakfiga u koreeya iyo xadda u koreysa wey laakiin muddada u yar lama xadaynin toban beriba dadka qaar cidyahooda markay gaaraan yuu u baahan inu iska jaro oo shaarubta qaar baa dadka dimba u dheeraan og timaha qaar baa dimba u girgixi marka haddii arrintu ay noqoto waad ka hormarin kartaa laakiin afartan haka dibdhicin wey qaar culamada ka mida waxay dhaheen fii kulli jumca yaa fiican jumco walbaba leanna waxaa las amray qabaysasho is isnadiifin nadaafaddii bayna ka mid tahay jumcada markii la gaaro inaad howlahaas oo dhanba aad dul marto qaala xadaanaa muxamed ibn muana alcanasi qaal xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin xaa waxadaanaa ibnu numayrin qaal xadaanaa abi jamiica can cubaydillahi can naafic can ibni cumara can inabiy sala allahu alayh waali wasalam qaal axfu shawaariba shawaaribta jara ixfaha yani hoosta ka gooya oo yani aad ha loo gaabiyo aad ha loo gaabiyo qaar xag waxay u gaarhsiiyeen bishimaha inay muuqdaan bishimaha inay muuqdaan oo bishimaha ayna qarinin wacfu lixa garkana cafiya oo daaya dheereeya iska daaya garkana waa la daynayaa isaga in la jaro oo lagu mashquulsanaado ma aheen waa sifo ilaahay uu raggu ku khaas yeelay haweenka hadday gar yeeshaan ama shaarub la imaadaan ayagu way xiraya qowlan waaxidan way xiri waa iska jari wa iska zuulin iska zuulin marka ragga arrintaas ilaahay subxaana wa tacaala qurux oga dhigay jamaal haweenkuna foolxumo iyo dhibaatay ku tahay marka hala daayaa layidhi faraha laga qaado culamada waxay ka hadlayaan hadduu xadda dhaafo ka warran dheeraado qaar baa ka hadlay wax allaa wixii tashwiih iyo foolxumo xaddhaafa keeni kara oo qofkiiba suuradiisi uu suuratlbashariya uu ka baxaba iyaduna waxa weeyaan shareecadu waxay amartay in la hagaajiyo in la hagaajiya amartay laakiin ibnu cumar radi allahu canhu asaga xajka ayaa la soo sheegay markuu xajiyo oo uu timaha iska xiiro madaxa inuu intuu qabto wixii ka dheer uu iska gaabin jiray taa waa ijtihaad cabdulaahi bni cumara radi allahu canhu wa khayru hadyi hadyi muxamedin sala allahu alay wasalam ucfu lixa wixii xaggu tashwiih aan gaarayn in marata la daayo faraha laga qaado ayaa la is amray laakiin inta kale waxaa weeyaan shaarubtii iyo waxyaalaha kale waa sidaasoo sheegay وxadana qtayb bn سacيid can malik bn aنس can abi bakr bn naafic can abihi can ibni cumar can الnabi sal slm annahu nabigu amara wuxuu amray biixfaa'i shawaaribi shawaaribta in laska gaabiyo waixfaa'i lixi garkana la daayo oo lasii daayo qaal xadaana sahl bn cuثmaan qaal xadaana yaziid bn zureec can camr bn muxamedi qaal xadaana naafic can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala اllah alay wasalam wuxuu yidhi khaalifu lmushrikiina mushrikiinta iyo yahuudda riwaaya kala soo aroortay ee khilaafa iyo majuusta axfu shawaariba shawaaribta jara oo wa ufu lixa garkala daaya si aad ukhilaaftaan mushrikiinta iyo majuusta iyo ukhilaaftaan xadaana abu bakr bn isxaaqin qaal akhbarana ibn abi maryam qaal akhbarana maxamed bnu jacfarin qaala akhbaranii lcalaa bn cabdiraxmaan bn yacquub mowla alxuraqa can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam juzuu gooya ashawaariba shaarinta jara warkuu raariciya allixa garkan daaya khaalifu lmujuusa mujuustana khilaafa mushrikiin iyo majuus waa isku wada mid oo mushrikiin isay wada gelayaan dawinta caama taasaa caama marka waxaa dhici karta qof inuu yidhaahdo gaaladiiba hadda garka daystay haddii gaalada galka daystaan bal ka waran gaalada way xiiraaneen idinkana ha xiirina ayuu nabiga calayh salaam yidhi khilaafa oo galka sii daysta ayagiiba haddii sii daayaan haddana ma dabamaraynaa maraynaa oo miyaan xiiraynaa khalaafka maya ulcuubay noqon iyo ciyaar inaan markaa dhahno waynagu soo galeen aan daba marro marka innaga aan garka daysanno oo iyagana ay nagu soo raacaan garka daystaan ayagaa taabicno oo na soo raaxay ayaga annaga annaga ayaga ma shabbahayno annaga ayaga ma shabahayna markaas ayagaa na shabahay isaga hadduu maxaasinta islaamka iyo wanaaggiisa uu isku shabaho waxaa weeyaan dhibaata nuguma hayso dhibaata nuguma hayso marka hadyii nabiga alai salaam waxaa weeyaan in gaalada lagu khilaafo xiritaanka xiritaanka lagu khilaafi ee sideenta lagu khilaafi maayo sideenta asal ah oo lagu amray hadday kugu imaadaan saxwa قال xdثna qتيبة بن سعيid وأbو bكر بن أbي شhيبة وزهير بن حرب قالوا xdثna وkيع عن زكريا بن أbي زائدة عن مصعب بن شhيبة عن طلق بن xبيب عن cبدالله بن زبير عن cائشha رضي الله عنها riواaية صحاaبي عن صحاaبي وriواaية الرaجuل عن khاalتihi cبداللahi بن زبير wuxuu ka warinayaa habareertiis caaisha رضي الله عنها bale caaisha waxaa la dhihi jiray uم cabdالlah waxaa la dhihi jiray uma cabdالlah cabdالlahina waa wiilka ah habareerta u tahay alkhaalatu bimansilati alummi habadhartu waa hooyo oo kale qaalat caaisha waxay tihi qaala rasuululah nabiga alay salaam wuxuu yidhi cashrun toban min alfitra bay ka mid tahy marka wax far ay yihiin waa ka mid taha qasu shaaribi timaha oo laska gaabiyo shaarubta shaarubaha oo laska gaabiyo iska jar wa icfaau lxiya garhka oo lasii daayo wasiwaaku in la rumaydo waistinshaaqu maa biyahoo lagu isandaarsado oo sanka biyaha intii la geliyo sanka laska nadiifiyo qasul adfaari cidiyaho laska gaabiyo laska jaro oo aan midna laga tegin qaarkood baa intay hal ciddiga ka tagaan inta kale xeeraan iyo hal xaba ka tegayaan oo saa u soo dheer gaaladay yay ku shabahayaan oo ku raacayaan waxaas lama banaana lama ogolo in la shabaho waqasu adfaar baa waxba lagama tegin ciddiya oo dhan waqasul baraajimi faraha xubnahoodoo la dhaqo qasi qasul baraajim baraajimtu waa far walbaba waxay leeyahay xubnay leeyihiin marka faraha xubintooda markii saa loo ah, faraha isku qabato xubintii waxaa soo baxaysa meelihii laalaabka ah. marka in meeshaa la dhaqo maxaa yeele haddii saa la yidhaahdo dadka qaarkood waxaa dhici karta inay biyihiiba ayna gaarin biyihiiba ayna gaarin baa dhici karta marka meeshaasi cinaayo gaara iyo kawarhayn ha lagu sameeyo wa natful ibti kilkisha oo la tifo oo timihii laga tifo laga tifo si ay raaixadii ayna meesha ugu aruurin iyo wasaqda ugu aruurin oo ay raaixada markaas ay u baaba'do tifitaan baa marka la yidi ka warran marka izaala haddii lagu zuuliyo kilkishii iyo caanadii timihii hoosi iyo waxa la yidhaahdo almuziilaat muziilaatu shacri oo timaha intisaa loo mariyo timuhuna iska buubayaan baa jira timuhu ay buubayaan saan baa loo marinaya kareen ahaan wax saasoo kale saa loo marin wax yar un baa loo yarkaadin kadibna saan baa iskaga xaaqi waaba daadanayaanba ka warran waxba dhibaataa ah male bay culimmadu leeyihiin oo maxaa yeelay xikmadii laga lahaa isaala bay ahayd isaaladii haddii la helayna waa asaxaysa laakiin waxay ka soo reebayaan maalan caanada timaha hoose waxay leeyihin xiiridda u fiican in sakiinta lagu xiiro yaa fiican bay leeyihin liannahu xiiridda iyada ah tuqawi lmataana kaadhaysta ayay xoojisaa bay leeyihin kollaba waa masale la iktishaafay oo la ogaaday cilmiyan lagu ogaaday weeye marka wixii jilcinayo waa in laga ilaaliyaa xalqulcaana timaha hoose weeyaane waintiqaasulmaa'i biyaha oo lagu isjeysto intiqaasulmaa bimacnaa istinjaab ilmaa waxaa intiqaas lagu magacaabay liannahu biyihii muxtaramkahaa ee la isticmaalayeybaa nusqaami ixtiraamkii bay hoos oga nusqaamayeen biyo lagu isjeystay way xumaadeen haddii lagu isjeysto iskaga zuuliyo nuqis way nusqaameen intiqaasulmaa baa saas biyaha lagu isjeysta loo wadaa qaala zakariya qaala muscab wanasiitu lcaashira midda tobnaad baan halmaamay ilaa an takuuna almadmada madmadmada inay tahay mooyane oo istinjaaqi la socotay lenayn zaada qutayba wuxuu ziyaadiyey qaala wakiic intiqaasu lmaa yacni istinjaa ayaa loo wadaa xadaana abu kurayb maxamed bn cala ahbarana ibn abi zaa'ida zakariya can abiihi can muscab bni shaybata can hada isnaad milahu hayra annahu qaal qaala abuhu wanasiitu lcaashira midda tobnaad baan halmaamay ilaa an takuuna madmadadu soo sheegay baabu istiaaba istiaabadii buu ku saabsan yahay alistiaaba huwa istinjaa istinjadi in la isijaysto oo laiska nadiifiyo waxyaalahaas khaarij min sabiileynka ee labadaa xugmood ka soo baxay kaadida iyo saxarada iyo ayaa laga hadlayaa qaala xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana abu mucaawiyata alwadaax wawakiic bnu jaraax can acmash sulaymaan xaw xadaana yaxya bnu yaxya walafdu lah ahbarana abu mucaawiyata can acmashin can ibraahiim annakhi can cabdiraxmaan ibnu yaziidin can salmaan alfarisi radia allahu canhu waardaah qaala salmaan wuxuu yidhi qiila lahu waxaa lagu yidhi qad callamakum nabiyukum mushrikiintii baa ku dhahaysa nabigiina wuxuu ina baray kulla shayin wax walbuu ina baray shay walba ayuu ina baray xata alkhiraa'a xata alkharaa'a aw alkhiraa'a xataa xaaja gudashada si aad u xaaja gudataan xataa wuu ina baray marka mushrikiintaasi su-aashaasi waxay oga jeedaan istihzaa waxyaalahaas xataa waad ka hadashaanoo waa inana baray uu ka wadaa waana arrin sax oo nabiga calayh salaam nadaafadii iyo aadaabtii iyo wax walba oo wanaagsan buuna baray sal allah alay wasalam sida xadiidka abudar oo kale weeyaan udhihi jira nabiga calayh salaam wuxuuna baray ma jirto shimbir buubaayo hawada buubi ilaa cilmigiisa waana baray nabiga calayhi salaatu wasalaam wax kasta shareecadeenna waa lagu sheegay ama si sariixoo cadha lagu sheego ama si caamah ha u soo hoosgasho ama si talmiix iyo ishaare iyo iqtidaa ah ha ahaado waa ku wada jirtaa ah, maa faradnaa fi kitaabi min shayin mise wada geli nin la yihaahdo maxamed cabdahu oo ninkii rashiid rida sheekh la laba sheekh oo maxamed cabdahu iyo laba sheekh weeyaan oo culamada mucaasarkeeda laakiin hore waqti hore dhimataya radi allah raximahum ullah allah u naxariisteen nin la yihahdo maxamed cabdahu oo eh, ninka asaga ahe rashiid rida sheekhiisa yaa waxuu tagaa la yidhi baariis waddanka hadda faransiiska gaalkii xumaan macron uu xukumo wadankaasuu tegey markaasaa muqaaxi u fadhiyey hoteel u fadhiyey yaa nin kiristaana u imaaday oo wuxuu yidhi diintiinna waxaad tidhaahdaan wax kastaba tibyaan likulli shay wax kasta waa la caddeeyey tibyaanan likulli shay wax walba waa la caddeeyey imaa farad lkitaab wax walba waa caddeeyaleh yaad tirahdeen marka bal waxaa sheegtaa diintiinna cuntadan hadda aan cunayno bal ka waran sida loo kariya diintiina mayay sheegtay ah, diintiinna ka soo saar haadu way sheegtay way sheegtay buu yidhi se u sheegtay balkaya noo sheeg soo saar weytihii amkii cuntada karinaaye madbaxa ku jiray iyo u yaryiri kaale <clears throat> cuntadan seed u karis markaasuu yidhi sidaasaan u kariye hebel iyo hebel baa isku daray hebel baa isku daray hebel baa ka dabageeye waxaasa samay saasaan u kariyey cuntada sidaan cunto ku noqotay markaasu wuxuu yidhi saas u sheegtay buu sheegtay markaasi see u sheegtay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ah marka yaanyo iyo basal iyo cusbe iyo waxaas magacyaha magacyahaya afraaddaasi shareecada shaqo kuma leh waxaa ujeedda waxaa weeyaan maqaasidaa guud iyo macnaha guud iyo qawaaciddaasi shareecadu ka hadasha wax ka baxaya marka maba jiran wax ka baxaya ma jirto fasaluu ahla dikri weydiiya dadka yaqaana in kuntum laa tacadina garanayn waa ka marka ninkii waan weydiinay aayaddaasaa noo sheegtay ninkii marka sheegsheegidda hadda u dhowyahay sheegaayo yaan ugu hanuuniyey aayaddaasaan ugu hanuunisay fa buhita aladii kafar Ah, gaalka halkaasu marka ku samray oo ku quustay oo ku wareeray kan marka wuxuu leeyahay mushrikiintiiba waxay leeyihiin salmaan kula shay buu ina baray xata alkhira'a gudashadii sidaad musqusha u gashaan u xaajagudataan qaala wuxuu yidhi faqaala salmaan baa wuxuu yidhi ajal ah, qaaladaa hore waxaa iska le bin yaziid ajal nacam buyu nacam laqad uuna baray nabiga calayh salaam laqad nahaana wuxuu naga reebay an nastaqbila alqibla inaan qiblada ku jeedsanno oo qaabilo liqaa'idi markaan saxaroonayno aw bowlin ama kaadi xaggeed aan u jeedsan markaan kaadinayno qiblada iyo kacbada musharafada inaan qaabilno nabigu waa naga reebay istidbaari dhabarkii loo dugayo waa la jiri ow an nastanjiya inaan isjeedsanno awda macnaa waa weye waa tanwiici wa an nastawijiya inaan isjeedsano bilyamiini gacanta midigta inaan ku isjeedsanana waana naga nahiyo lama ogolo midigta inaad saxaradii iyo meeshii maalqaa'idkii iyo meeshii markaad dhaqayso gacanta midigta inala gala lama rabo aw an nastanjiya inaan sishaysana waa naga nahye biaqalla wax ka yar min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar haddaad isticmaalaysa dhagax iyo wax lamidana saddex ugu yaraan waa inay yihiin aw an nastanjiya inaan sijaysano birajiicin digada xoolaha inaan ku sishaysano wax iskaga tirtirro saxaradii waxaas iyadana waa naga nahiyey maxaa yeelay ama ma goynayso wixii waa wax amlas oo muxuuha sibiq ah ila labada gol ah oo jan ayaa la rabaa ama waa linijaasatihi cinda albacdi culamada qaar say qabaan ama waxa weeyaan calfu dawaabi ljinni jinniga xoolahoodaa calaf iyo cuntow cuna aw bicadmin laf inaa ku isjeesanana waana naga nahiyey maxaa yeele laftu waa waxaasta siri siriqa ah waxba ma goynayso ama waa kii dee nabiga calai salaam marka u imaadeen jinnigii wafdiga ah oy dheheen rasuul allahu sahay baan rabnaa laf kasta oo gacanta ku dhigtaan hilib baa ilahay idiin saari buu yiri nabiga calai salaam ha ka nijaaseynina buu yiri marka walaalihiina jinniga ah قال xadثna محaمد بن مثنى العنزي قال xadثna cبدالرحمن xadثna سفyان عن الأحمش منصور عن iبراهيم النخعي عن cabdالرحمن بن يزيد عن سلمان الفاrسي qاala qaala lana المشhrikuun gaaladiiba waxay nagu dhaheen إنii arىa waxaan arkaa yani waaxid min mushrikiin baa u hadlay saaxiibakum saaxiibkiina nabi maxamed buu ku wadaa calayh الsalaam yucallimukum wax kasta waa ina baray xataa yucallimukum alqiraa'a alqiraa'a si aad u xaadigudataan buu xataa ina baray faqaala ajalhaa inahu nahaana wuxuu nagama reebay an yastanjiya axaduna midkaanu inuu sijaysto biyamiinihi gacanta midigta inuu ku sijaysto oo iskaga dhaqo oo mase yastaqbila inuu qaabila alqibla qiblada waa naga reebay nabiga wanahaa wuxuu naga nahiyey can ilrawfi diga inaan isticmaalo wax iskaga tirno iyo walcidaama lafaha wa qaala laa yastanji axadukum biduuni alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yarayuun ku isjaysanin marka hareecadeena waa shareeco shaamila waa shareeco wax walba ka hadashay hadday noqoto cibaadaad iyo hadday noqoto mucaamalaad iyo hadday noqoto aadaab iyo akhlaaqiyaad iyo hadday noqoto caqaa'id waxay ka tagtay shareecadan ma jirto waa shareeco shaamil ah haddana shumuulkeedaas ay wax walba ka hadashay waxaa u sii raacsan fii kulli makaanin wa zamaan meel walba meel la dhihi ma jirto meeshan shareecada aan lagu sheegan ama lagu dabaqi ma jirto meel walba ayay leedahay zaman walbana way leedahay oo lama dhihi karo zamankii waa la soo gudbay iyo xilligii maxay dhahaan qarnigii labaatan iyo waxaasaa ku jiraa iyo sheekadaa waa gaalada iyo murtadiinta raacsan iyo zanaadiqada iyo kuwaa shareecada iyo diinta aan aaminsanayn waxa ay qabaan weeyaan shareecadeena fii kulli zaman waa makaawi quux iyo wanaag iyo horumar iyo ruqiyi iyo qiimo umayna keenaysaa ay keenaysaa akhlaaq iyo wasaqdii o dhan oo zuuli ammaan iyo idminaan iyo xasiloona waa la heli waa sidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u hogaamiyey diintan haddii loo hogaamiyo oo qaabkii u dabaqay loo dabaqo oo adaabtii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam xikmadii uu ku waday haddii lagu wado oo aan looga darin weeyaan haddee looga darin dadka qaar hadday noqdaan tuka haddii la noqda ka waran nasiibku caano ku arko nasiibu caano ku arko wuu le laakiin nasiib uga caba ma leh qarku kaga istaagaya weelkiiba waa daatay saasoo marka lama rabo ayib wkhayr اhadyi hadyi muxamadi sal اlah alيه wasalam jidkii nabiga calayh salaam baa meel ugu gaadhi qaal xadadna zuhayr bnu xarb qaal xadadna ruux bnu cubaada qaal xadadna zakariya bnu isxaaqin qaal xadadna abu zubayr annahu samica jaabiran yaquul nahaa rasuulu llahi sala اlah alيه wasalam wuxuu reebay an yutamasaxa in layskaga tirtiro bixadmin laf aw bibacrin digo digada xoolaha geer iyo lood iyo waxsaas وxadثna زهyر بن xرب وبن cmayr qال xadثna سفyان iبن عyayna xاaq qال وxadثna يحyى بن يحyى wلفdlah qaala qultu لسفyاn بن عyayna waxaan ku yihi samicta زهriya زهri ma ka maqaشhay ydkuru can caطاء بن يزيid الlayث isagoo ka sheegayo can abi ayuubin abi ayuuba أن النabiya salى الlaه عليه وsلم qaala inuu yihi إida ataytum الqاaئطa meesha lagu xaaji guta markaad tagtaan falaa tastaqبlu qibla qibladaha qaabilina qaa'idka hadda waa maxalkii wey maxalkii iyo meesha lagu xaaji guto ee loogu tala ee qofka maarata uu fadhiisan kara ku haboon meesha ku habboon meel mudma'in oo raqwi oo jilicsan oo siman ayaa qaa'id la yidhaahdaa ila meel taagaho wixii kugu soo noqonayo ama godaho adiga baad ku dhexdhacayso ama adagoo salbi wax kuu soo firinaayo intaba qaa'id lama yidhaahdo almakaanu almudma'in ayaa la dhihi jiray marka horeba markaas haddeena wixii saxaradaha iyo wixii la dhigaayo baa magac looga dhigay tasmiyat alxaali bismi lmaxalli bay dhahaan meeshii magaciisii baa xaaligii degaayay yaa magac looga dhigay idaa ataytum alqaa'ida markaad imaataan falaa tastaqbilu qibla qiblada ha qaabilina walaa tastadbiruuha dhabarkana ha u duwina bibowlin kaadi iyo walaa qaa'idin saxara midnaba dhabarka iyo wejiga midna ha siidina qiblada walaakin shariquu qorax ka soobax qaabila aw qarribuu qorax udhac qaabila buu nabiga sala allah alay wasalam soo maaragti marka xadiidkan laba khidaab oo khidaab caam ah iyo khidaab khaasa ayaa ku jira khidaabka caamka waxaa weeyaan laa tastaqbilu alqibla walaa tastadbiruuha bibowlin walaa qaa'idin waa caam waa caam oo qof kasta oo muslima meel alla meeshu joogaba qiblada yuuna qaabilin markuu xaajo gudanayo dhabarkan yuu u dugin khitaabka khaaska ana walaakin shariquu oo qaribu xaggeena aadna haddaad tidhaahdo nabigu wuxuu yii shariquu oo qaribu tan waa khaas qof kasta oo adduunka jooga ma aha shariqu wa qaribu kuma dhacayso ilaan haddii shariqu wa qaribuu la yidhaahdo dad baa sharqiga qibladiibaa waxay ka jirtaa qorax ka soo bax qiblada in halkaa qalbulcaalam caalamka wadnihiisii bay qiblada ku taallaa caalamka oo dhan wadnihiisii halkaas wey kacbada musharafadah wey waxay gaaladu ay joorenayaane khariidada ay wataan waxba kama jiro qiblada kacbada musharafa meeshay ku taallaa qalbiga caalamka marka meel walbaba adduunka dhinac walba oo laga jira lagaga soo tukadaa oo la soo aadaa dad baa marka qoraxdu waxay ka jirtaa qibladii xagga qorax ka soobax bay ka jirtaan qaarna qorax kudhac bay ka jirtaa kuwaa marka shariqu uqaribo la dhihi mahayo qorax ka soo bax qaabila la dhihi maayo qorax u dhac qaabila la dhihi maayo maxaa yeele hadday qaabilaan qibladii bay qaabili wixii la diidanaana qiblada aan la qaabilin bay ahayd marka dadka madiino deganaa ee nabiga alay slam uu la hadlaayey iyo dadka jihadooda degan ee dhinacooda oo kale ah ee markay qorax ka soo bax iyo qorax u dhac ay qaabilaan qiblada ka leexan dadkaa wey dadka la leehay sharriqu uqaribu ama dadka kale jihooyinka kale usoo haray ee ha aadaano qaala abu ayuub baa wuxuu yidhi abu ayuub alansaari radi allahu canhu faqadimna shaama shaam baan gallay waddankan shaam la yihahde muxuu ahaa e, suuriya iyo dhulkaas hadda e, e, urdun iyo falastiin almuxtalla iyo shaam baa la dhihi jiray lubnaan faqadimna shaam shaam baan gallay xilligii cumar baa la furtay gacanta muslimiinta ay soo gashay fawajadnaa waxaan hellay maraaxiida musqulo qad buniya la dhisay qibala alqibla xagga qiblada musqulo baloogoodii lagu ilaan qofku markuu fadhiisanaayo laba baloog buu lagu saari sidaa ha u samaysan yihin hadduu saari waayo godka ku dhex dhici marka laba baloog balooqihii waxay u samaysan yihin xagga qiblada qad buniya qibla alqibla xagga qiblada yaa loo jeediyey dhinac kale ma adi kartid fananxarifu waan isqalloocin jirray oo waan isleexin jirray oo waan isbuusi jirray anhaa can alqiblada wanastakfiru allaha ilaahay baana istikfaar iyo dembidhaaf weydiisan jiray qaala nacam qaala nacam xaggee raacsanta su'aal baa ila noo taagneede su'aal baa noo taagneed qultu lisufyaan ibnu cuyayna samicta zuhriya ilaa aakhirihi sufyaan muxuu yidhi nacam haa waan ka maqlay zuhri xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala nacam waa saas marka tan waxaa weeyaan riwaayata abu ayuub waxay u taagan tahay madhab mucayana oo madaahibta ku saabsan haddii la xaajo gudanayo iyo qiblada marka laga hadlaayo waa mas'ala khilaafiya culummadu axaadiidka fara badan yaa soo aroortay marka ikhtilaafu alaxaadiisi fii daahiriha yaa sababulkhilaafka axaadiista soo aroortay daahirkooda baa iskhilaafsan marka qolaba meel bay rajaxatoo qaadatay laakiin qaab lagu jamcin karana wuu jira xadiis cabdullahi bin cumar wey ama ayuu isagu wuxuu qaatay qowlan waaxidan ama musqul ku jir ama meel saxra banaana ah fadhi haddabaad xaajo gudanayso qibladan ha qaabilin dhaba duwin musqul baan ku jiraa iyo xaayil baa noo dhexeeya iyo waxaasoo dhan ma jirta buu leehay xadiidka daahirkiisaas ku dhegay oo hadda lafdigan isaga qowl ka horjeedaa jiroo saxraa iyo meel kasta haddaad joogta dhinbala qiblada inaad qaabisho xadiis jaabir bnu cabdillahi nabiga intuu dhimaanay mudayar ka hor ayaa arkaa sa u jeesanaya iyo isaga soo arooriyey qowlka lagu jamcinayase waxaa weeyaan adiladaasoo idin waxaa weye xadiidka cabdulahi bin cumar imaan doona in nabiga alay slam isagoo musquul ku jira uu qaabilay marka haddii aad musqul ku jirto ama geed iyo wax soo kale fooda ku hayso dhib malaa inaad qaabisho ama dhabarka u duwdo qaarkood istiqbaalkay diideen oo istidbaarka dhib malaabay dheheen waad qaabili karta lakin dhabarka u duwin ay qaar xadiid baa lafdiga kuso arorayne ayb xadaana marka xadiidkaas kaastaa lagu jamcin karaa wallahu aclam waxadaana axmed bin xasan bin khiraash qaala xadaana cumar bn cabdilwahaab qaala xadaana yaziid yani bnu zureyc qaala xadaana aroox ibn اlqaasim can suhayl ibn abi saalixin can alqacqaac ibn اlxakiim can abi saalix samaan can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli اllahi sala اllah alيh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi idaa jalasa axadukum axadkiin hadduu fadhiisto calaa xaajatihi xaajadiisa hadduu u fadhiisto inuu xaajo guto falaa yastaqbil ilqibla qiblada yuun qaabilin yastadbirha dhabarkana yuu dugin dhabarkana yuu u marka waa goorma hadduun xaay jirin wey bin cumar baa ileen caddaynaya marka xadiidka lagu jamcinaayo waxaa weeyaan in la kala qaado bannaan haddaad fadhido iyo haddaad aad meel ku jirto dhisan ama muxuu ahaa geeda saasoo kale ah cabdullahi bnu maslamata bnu qacnabi qaal xadaana sulaymaan yani bnu bilaal can yaxya bni saciidin can moxamed bnu yaxya can cami waasic bnu xabbaan qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa usallii fi lmasjidi masaajidkan ku tukanay wa cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar bnu khadaabna musriduu dahrow dhabarkiisa wuxuu ku tiiriyey ila alqibla qiblada xaggeeda ayuu dhabarkiisa ku tiiriyey falamaa qadaytu salaatii salaadaydii markaan bogay baan insaraftu ilayhi u jeedsaday xagga cabdullaahi bni cumar min shiqii dhinacaygii unbaan taasaa uga jeedsaday yaa ibnu cumar radia allahu canhu la fadhiistay fa qaala cabdulaahi baa wuxuu yidhi yaquulu naasun dad baa waxay dhahayaan idaa qacadta haddaad u fadhiisata lilxaaja xaajadaadii takuunu laka idaa qacadta haddaad fadhiisata lilxaaja liajli lxaaja xaajo darteed xaajadaas oo takuunu laka adiga aad leedahay oo ama saxaro ama kaali haddaad u fadhiisato dad baa waxay dhahayaan falaa taqcud ha fadhiisani mustaqbil alqibla xaalad qiblada qaabishan tahay walaa bibaytilmaqdis baytilmaqdisna ha qaabilin oo markaad mustadbir baa noqon haddaad baytilmaqdis adoo madiino jooga aad aad qaabilsho qibladii iyo kacbadii baad dhabarka u duwiye dad baa sidaa dhahaya qaala cabdullaahi marka wuxuu yidhi walaqad raqiitu waxaan koray oon fuulay calaa dahri beyti guri korkiis guri ay walaashii xabsanahayd gurigaasaa farka kaga istaagay waxbuu fiirinayay oo bidhaansanayay fa ra'aytu allah nabiga calayh salaam baan arkay oo qaacida ku fadhiya calaa labinatayn laba bolokeeti ama laba balood mustaqbilan baytalmaqdis baytulmaqdisna qaabishan lixaajati xaaja gudashadiisii isha kaga dhacday haddii isha kaga dhacday dee waxay noqotay masale sharci ah in istiqbaal iyo istidbaar qiblada xaggeeda lagu kala bixi karo ayuu marka usoo naqliyey wa ilaa markii hore nabiga aad fiirisi sabab isku ku jira ujeeddadiisa ma aheen bacda riwaayaat buu caddeeyo lixaajatin lii xaajo u lahaa ayuu bidhaansanayo oo fiirin rabay ishi baa kaga dhacday waa soo maqliyey masala sharciya oo markaas waxay noqotay noqotay baa cinda jumhuur faasil noqotay lagu kala bixinayo madaahibtiis haystay qaala xaddaana abubakr bin abi shayban xaddaana moxamed bnu bishir cabdi xaddaana cubaydillaahi bnu cumar can muxamed bnu yaxya bnu xabaan can cami waasix bnu xabbaan can ibni cumar cabdullaahi bn cumar radi allahu canhuma qaal raqiitu waxaan fuulay calaa beyta ukhtii walaasha gurigeeda xafsata fa ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay qaacidan asagoo fadhiya lixaajati xaajadiisa darteed mustaqbila shaam shaam kusii jeeda mustabir alqibla qibladana u duway dhabarka rasuulka sala allah aleh wasalam marka taas waxaa weeyaan waa in la qaato madhabkaas qolada qaadatay madaahibta kalena waa jirta waan ishaaray baabunahyi waxaa layska reebaya can istijaabi lyamiin marka isijada la isticmaalaayo ama dhagaxa lagu isjaysto ama biyoeh ama wax kale oo waxyaalaha lagu siyaysta iskaga tirtira ah gacanta midigta lama isticmaalayo wax allaala wixii su uun wanaagsan u saaxiibahoo wanaagsan aa ah, midigta iskale wixii kalena bidixta saasaa loo kala maamulaya saasaa loo kala maamulay maamulkaana xikmaa ku jirta hadii haddii wixii ay noqon laheed wax isku fardan oo isku fakisan dee waxay noqon laheed hadhow in midigtii la isticmaalo hadhowna wax lagu cuno dad lagu salaamo qur-aan lagu qabto ayaa dhalanaysa marka marka horeba edabtaasay kale leeyihiin midigtuna waxay leedahay howlahaas wanaagsan bidixduna howlahaasay leedahay sidaasna sharcigaa noo kala tartiibiyaye wax dhibaataad kuma jirto maxaa dhacaya limaada lama sii baahno xadaanaa yaxya bnu yaxya qaal akhbarana cabdiraxmaan bnu mahdiy can hamaam bnu yaxya can yaxya bn abi kaiir can cabdillahi bin abi qataada can abiihi aabihiisu abi qataada ah wasmahu magaciis alxaari alxaari ibnu ribciy kunyadaasu mashhuur u yahay qataada magaciisuna xaari ibnu ribciy baa la dhahaa farisku rasuuli illaah waa ninkii faariskaha radia allahu canhu abubakar uu dhihi jiray asad min asadillaahi asad ah, qaala qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yumasikanna yuuna taabanin axadukum axadkiin dakarahu dakarkiisa iyo xudanka taranka biyamiinii gacanta midigta yunu ku qabanin wahuwa yabuul asagoo kaadinayo marka wahuwa yabuul haddii la yidhi hadduuna kaadi waxba aynan ahayn inuu taaban karo ayaa laga qaadanaya qaar culimada ka mida yahay markaa xubinta dirkaadi iyo maxalkaas istiqdaarka iyo aynan ahayn xubinka kuu nadiifsan yahay waxba dhammaho xubnahaadi uu ka mid yahay qaar waxay mar walba waa laga walaa yatamasax min alkhalaa walaa yatamasax yuuna tirtirin oo una masixin min alkhalaa'i musqusha marku uu ku jiro uu xaajo gudanaayo maxalkii khalaha iyo musqusha wax ka soo baxa biyamiini midigtiisa yuuna ku tirtirin walaa yatanafasuna neefshanan ka dhihinaayo weelkana haddaad wax cabbaysa waa edab kala wey oo sharaabka baabu sharaabka ku raacsan tahay markaad cabbaysana biyaha ku dhex neefsanine markay neefta ku qabataba afka weelka ka fogee neefso ku noqo sidaasaa abra wa amra buu nabiga calayh salaam xagga caafimaadka iyo xagga nadaafadda iyo xagga dadka kale ee raba inay wax kula cabbaan inayna ka yaqyaqsanin intaba aadaabtaasaa ku fiican qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa wakiic can hishaam adistiwaayi hishaam bin abi cabdilaahi baa la hishaam bin abi cabdilaahi addistiwaayi sambar can yaxya bin abi kaiir alyamaami can cabdillahi bin abi qataada can abiihi qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alay slam wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum alkhalaa gala khalaha halkan markaa riwaayadan ayada ah hishaam distiwaayi sanadkaas soo ma ah can yaxya bin abi kaiir riwaayada horena yaxya bin abi kaiir ee ya hamaam waxay dhahaan culimmadu waa khata hamaa meehee waa yaxye yaxye bin waxaa ujeeda waa waa hishaam marka waa waxaa weye taxriif waay waa taxriif cabdiraxmaan binu mahdi can hamaa meesha ku yiri can hishaam ibn abi cabdillahi distiwayn can yaxya bin abi kaiir sidaas weeyaan sidaasa sax ah ee ma aha hamaam waa isla nafsu sanad weeye samarti can hishaam distiwa can yaxya bin abi kaiir can cabdillahi bin abi qataada can abiihi qaala qaala rasuulu lahi marka waxaa ardadii hishaam wakiic iyo ninka la yidhaahda cabdiraxmaan ibnu mahdi iyaa ismutaabicinaya waxayna isugu imaadeen xaggee hishaam bay isugu imaadeen hishaamka sanadka hore hamaamka meesha hishaam gasho kanna waa qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi dakhala axadukum bilkhalaa falaa yamasa yuuna taabanan dakaro biyamiinihi midigta yuu ku qabanin waa haddii de gacantii bidixdeeda u fiican tahay u fayowdahay midigtii markaasaa la ilaalinaya bidixtu marka shaqadeeda waa ina biyihii ku shashato wey bidixdana waa isticmaalkii bay shaqadii haynaysaa haddii markaa baahi ay timaadose waa la isticmaali markaa daruura iyo xaaje hadday timaado aldaruura tabuuxu maxduuraat ayay dhahayn qaala xadaanaa ibn abi cumara qaala xadaanaa haqafiyu can ayuub abdilwahab haqafi can ayuub bin abi tamiima can yaxya bin abi kaiir alyamaani can cabdillaahi bin abi qataada can abi qataada alxaaris ibni ribciyi radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam nahaa wuxuu reebay an yutanafasa in la neefsamo an yatanafasa shaksu fil ilaahi ku dhex neefneefsado oo asagoo cabayo uu fuuffuuf dhaho afkiisa ka soo bixi sankii baa ku soo dhici kara midda kale biyahaas afka sii galaayay iyo neeftaas isdabamarkaasi waaba ku margan kara dhibbaa ka soo gaari kara wa an yamasa inuu taabto dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midigta inuu ku taabtana waa la diiday wa an yastadiiba inuu masaxo biyamiinihi gacanta midigta uu ku masaxo iyadana lama ogolo yani ku tirtiraa lama wada ku isjeysto baabu tayamuni fi uhuuri wa kayrihi haddii la dahaaro qaadanayo iyo haddii wax kale oo wanaagsan uu yahayba midigtaa la isticmaali waxadaanaa yaxya bnu yaya atamiimi yaxya bnu yaxya atamiimi wuxuu ka mid yahay ruwaatu maalik abaranaa eh, muwadaa dadka muwaa muwada maalik dadka weliyu ka mid yahay isaga yaxya bnu yaxya laythi iyo ah, cabdiraxmaan bnu qaasim alcutaqi iyo cabdallah bin maslamata alqacnabi iyo ibn wahbin cabdullah bin wahb masri iyo maxamed bn muxamed bn muxuu ahaa saaxib abu xaniifa maxamed ibnu man maxamed ibnu xasan maxamed binu xasan ashaybaani saaxib abi xaniifa axmed binu xambal bay isfuqala ahayeen ayib ahbaranaa abulaxwa salaam bnu sulaymin can ashcain can abihi can masruuq can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri in kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulku wuxuu ahaa inahu shaniya kaana rasuul lah wuxuu ahaa calayh salaam layuxibu kii jecel atayammuna midigeysiga fii duhuurihi hadduu dahaaro qaadanayo dhanka midigta inuu ka bilaabuu jeclaan jiro oo xubnaha maalan jidhka labalabada ah midig bidix gacanta midig midigta lugta midigta fii duhuurihi idaa tadahaara markuu dahaaro qaadanayo wa tarajurihi shallaysigiisa idaa tarajara markuu shallaysan ama shariifsan shariifta wa fii kabagashigiisa idaa imtixaana markuu kabagashan midigtuu jeclaan jira rasuulka calayh salaam masaajidka markuu galaya sidoo kale wey wa fii shani kullihi riwaayadaasaa kuu xamimtay oo soo socota wax allaala wixii shani ah waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaadin qaal xadaanaa abi qaal xadaanaa shucba can ashxad can abiihi can masruuq can caaisha qaalat kaana rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu ahaa yuxibu kii jecel atayamuna midigta inuu midigaysiga dhanka midigta fii shani kullihi shanigiisoo idin fii naclihi kabagashigiisa wa tarajulihi wa duhuurihi ayaa shanihi kullihiidaasa ayaa qaar lagaaga tafsiiliyey tafsiil min bacdi maa ujmil fii naclayhi kabihiisa midtuu jeclaan jiray wa tarajulihi shallada wa duhuurihi dhaharqaashada marka fii shahri kullihi ayb qad qafa dhihi kara fii shahri kullihi baa layidhi wax walba midigtu jeclaayo maxaad u kala saarteen oo bidixdan xagga midigtan u tirahdeen maxaad oga jawaabaysaa aa ka jawaabi fii shahri kullihi ya alumuur daat shani o da shani a waxyaalaha qaarka umuurta ihtimaamka iyo qiimaha iyo shaniga iyo qadar kale ayaa laga hadlaya fii hani ma aha fii hani kulihi wa kulli shay maaha wa kulli shay looma jeedo hani baa wa fii kulli shay hadda laidin lahaa kulligaa cumuumka ibnu cashay wax kastay noqon lahayd laakiin wa fii shani kullihi daqiiq wey u wax kasta oo shani u saaxiiba oo qiimo leh oo dhan baa laga hadlaya baabu nahyi waxaa layska reebay can itakhalii in lagu xaaja gubto oo loo fadhiisto kaadiya saxaro fi turuqi wadooyinka iyo wadilaali hoosaska geedka hooskiisi iyo geedka maaragtay waddada la maraayo iyo meesha in laiska dhigo wax oo lagu xaaja guto waa manhiyo canhu muxaram wey waa iidaau naas dadkii baa la dhibayaa dadka oo la dhibana dembi weyn wey xadaana yaxya bnu ayub wqutayba bnu xujr jamiican can ismaaciil bnu jacfar qaala ibnu ayub wuxuu yhi xadaana ismaaciil qaala ahbarani alcalaa can abiihi cabdiraxmaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal ittaquu ka dhowrsada iska ilaaliya allacaanayni labada wax lacanada min baabi tasmiyati musabibi bismi sababi bal fiiri allacaanayn labada wax lacanada iska ilaaliya qaaluu waxay dhaheen wama lacaanaan labada wax lacanada waa kuwa yaa rasuul allah qaala wuxuu aladii midka yatakhallaa ku xaaja gudani fii ariiqi innaas dadka waddadooda aw fii dillihim hoostooda lacanaan weeye waxbay lacanadaan marka ma ayagaa wax lacanada mise ayagaa la lacanadaa markay sabab ayaga u noqdeen in la lacanado ayagoo wax lacanadaayay u noqdeenba lacanad socotay noqdeen ah, sabab bay u noqdeen lacanadda marka hadda ninna ma lacanada ayagaa islacanaday oo wax lacanadaayo afkoodiiba isku lacadeen isku duqeeyeen saasay noqonaysa allacanaan maxaa yeelay dadka ayaa wax ka sheegi laba macnaba way noqon kartaa marka in dadka musqusha wadooyinka iyo geedaha hostooda fadhiista shareecada ay noo banaysan inaan lacanad ku dhacday aan dhahno oo nabiga lacaanayn yidhi iyo maaha in laga hadlaayo dadka dhaqankooda oo dadka noocaas oo kale ah naftooda waxay u soo jiideen in la caayo oo la lacanado o ummadda wax ka sheegto ayaa naftooda usoo jiiday waxaa la mid ah meelaha kaleo dhan meesha dabadaaliska dadku fadhiistaan lagu caweeyo ardaayaha dadka ay fadhiistaan muxuuha geedka midhaha leh ee midhihiisa geedkas markuu saaray marka bislaat dhulka kasoo daataa dhulkaa laga guranaya midhihii soo daatay ama gobka lahaa ama muxuu aha dheenka lahaa ama mareerka lahaa ama gomashka lahaa ama dhiikada lahaa midhihii faraha badnaa ilaahay uu nagu arsuuqaya geedaheenna ka dhacaya qiimaha badnaa dee dhulka marka kusoo dhacaan waa la guran waa la cunaa waa la gurtaa meel nadiifka ah hatay kugu dhacaan wey haddii saxaro lagu agarko ka waran haddaayuuna ku dhicina waa laga booda laga bannafaya marka arrintaas marka lama ogolo ka waran geedkaasi hoos kale hadduu yahay geed lagu xanto dadka oo dadka wax looga sheego ma lagaga xari karaa dad baa si ay culimmada qaar qaba waa ahlu shar meelay isugu imaadeen in lagu daadiyo oo halkaas lagu kala kaxeeyo laakiin ma aha dhadaamka kuwa haddee loo diida kuwa kale geedkii iyo meeshii oo dhan baa markaas ayaa noqonaysa daahirka xadiidka iskaga wata baablistinjaai bilmaai min atabaruzi in la isjeysto bilmaai biyada u isjeysto min atabaruzi xaaja gudashada iyo baraaska baraasku waa meesha lagu banaanbaxo waxaa loo jeeda waxaa weye xaaja gudashada waxaa lagu maaratay isjeysadii biyaha ka mida ilaan qaar culummada ka midaaba diidanoo leh biyaha laguma isjeysan karo liannahu dacaan bay dheheen marka waa muxtarab lagu isjeysan qaar basaas in marka lagu isjeysan karo oo nabigeena calayh salaam uu isticmaalay oo ay yihiin waxyaalaha weliba ugu fiican markaad ku isjeysanayso saddex suura kuu bannaan saddex suuro isijada suurada koobaad inaad dhagax iyo wax kale oo angegan oo kullu jaamidin qaalicin musiilin kayr muctaraf waxay dhahaan oo aad wax iskaga tirto haashe ahaataya dhagaxaya geedahayaya waa koow waa kuu bannaanta waxaa kaloo kuu bannaan inaad biyo keligood ku sijaysato oo biyaha waxay zuulinaysaa aharu najaasa wa caynu najaasa cayntii la arki lahaa iyo aharta qarsoon ama suur ah ama maxyaro qarsoona ah, waxaaso dhanba biyaha ku filan oo ka xel dheer dhagaxa labada suura way bannaan yihiin darafaynka mid saddexaad baa jirto in la jamciyo oo wal afdal in la jamciyo oo intaad faraha la geli lahayd sacaaradii waxaa faraha lala geli lahaa si toosa ah loola geli lahaa in laiskaga hormariyo wax la iskaga tiro kadib deena biyihiina laga raaciyo la jamciyo marka beenada izaalatayn labada nooc la jamciyo saddexdaba way ku bannaan yihiin ayib markaa tabaruska xaddaana yaxya bnu yaxya qaal akhbaranaa khaalid bn cabdilaah khaalid bn cabdillahi daxaam can khaalidin khaalidka kalena waa ibn mihraan khaalid ibn mihraam alxadaa ninka la dhihi jiri wey kabaha kii kabaha muuna toli jirin baa la yidhi laakiin dadka kabaha tolo intuu ag fadhiisto yuu dhihi jira uxdu kada saa u tol saa u tol bulish marka min baab almujaawara can cadaa ibn abi maymuunata can anas bni maalikin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh waalih wasalam dakhala wuxuu u galay xaa'idan buu galay xaa'idku waa meel beer beerta markay oodan taha xaa'id la dhahaa wa tabicahu waxaa raacay ghulaamun macah wiil baa la raacay khaadimkiisaa miidaatun ubaweyso oo huwa asqaruna kii noogu yar wiil noogu yar ayaa nabiga miidaad raaciyey miidaadku waa waa weelka biyaha lagu qaato ubada weysada iyo weelashaas ibriiqi fa wadacaha wuxuu dejiyey cinda sidratin geed goba hoosteed buu dejiyey biyihii nabiga ilan xaaja gudasho ku maqan yahay markaasuu nabiga calayi salaam qaatay faqadaa rasuulu lahi sal slam xaajata xaajadiisii uu soo gutay fakharaja calayna waa noo soo baxay walxaal qad istanja bilmaa biyihiina uu ku soo jeestay marka waa isticmaal nabiga calayh salaam وxadثna abubakr بن abi shayba qal xadثna wkiil wgundar can shucba xw xadثna mxamed بn muثنى wlafdu lah xadثna mxamed بn jacfar gundar qala xadثna shacb بn xajaaj can caطاء bn abi maymuna anahu samca anas bn maliki yaquul kana rasuulu الlahi salى الlah alيه wasalam wuxuu ahaa yadkulu اlkhala khalaha meesha lagu xaaja gutaa la dhahaaye oo qofka uu khaali la noqdo wax ugu soo geli jirin alkhalaa yuu geli jiray fa axmilu ana anaa waxaan qaadi jiray iyo waqulaamu naxwi wiil aan isku da'aad nahay isku qiyaas aan nahay idaawatan min maa ubow biyo ah iyo wa canaza ul bir ah canazada waa ul afka horena bir ku waata murjin urtaki ama murjin waxaa tidhahdaba ayaan nabiga u qaadnay ayb fa yastanji bilmaa biyuhu ku isjeesan jiray nabiga calayh salaam biyihii waa la cileeyey waa ku isjaysta nabiga alai slam ubadaa wixii loo wada biyahaas inuu ku isjaysta laakiin canasada maxay tahay yadani usha waxaa ka mid ah nabiga alai slam mar alla markuu intuu isjaysto weysaysto salaadbuu tukan jiray markuu salaad tukanaayo meeshii meelihii sutradahana uu ka soo tegay bannaan uu joogo maalan sutur uu baahan yahay sutruu ka dhigan jiray sala allah alay slam xadiid abuu juxayfa waa bin cabdillahi suwaay waa nabiga alai slam uu qutansaday fara'aytu alkilaaba walxibaala yamuruuna wara'aha marka taa waa mid midda kale ushaas birta ah waxay kaa saacideynaysaa markaad meel bannaan oo saxra aad tagto inaad meesha ku jilciso meeshii aad kaga jilciso si ayna kugu soo firdhin sababaa yar bulodo yar bulodo oo yar tunto marka carra hadday noqoto kaadida kaa soconaysa waxaa kale de meelaha lagu xaaja gubta ee godad iyo qorafiy iyo waxbaa kaagala dhowe waa intaasoo wax kugu soo boodee wa khuduu xidra ku dhiste digtoonidaada qaado ayadana kama madna waxadaanii zuhayr binu xarbi wa abu kurayb wlafd bn zuhayr xadaana ismaaciil yacni ibn culaya xadaana ruux bn lqaasim can cطaa ibn abi maymuunata can anas bn malik radi allah canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu ahaa yatabarasu kii xaaja bannaan baxa lixaajatihi buu u banbixi jiray buraaska buraaska waa meesha la aado lagu xadido yatabaras ee yadhabu ila albaraas ayuu aadi jiray lixaajatii liajli xaajatii faataytuu bilmaai biyaan u keenay fayaktasilu minhu bihi waa iskaa dhaqi bihi buu iskaga dhaqi jiray baabu lmasxa cala alkufayn wallah aclam bilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamed